بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وصحبه وسلم أmا bعd qال الناظم رحimه الlه taعالى ثma الزiyاrة عlى أqسام ثلاثة yا أmة الإسلام faإna والزائر فيma أضمله في نفسه تذkرة ثuma adducaa lahu walilamwaati bilcafwi waasafxi can izallaati walam yakun shada rixaala naxwaha walam yaqul hujran ka qowli sufaha fatilka sunatn atat sariixa fi sunani almuhbatati asaxiixa aw qasada adducaaءa waltawasula bihim ila araxmani jala wacala fabidcat muxdahat dalaalah baciidat can hadyi dirisaala wain daca almaqbuura nafsahu faqad ashraka billahi alcadiimi wajahad lan yaqbal allahu tacaala minhu sarfan walaa cadlan fayacfuu canhu kulu danbin muushiku lgufraani id kullu danbin muushiku lgufraani ila اtikaada nidi liraxmaani waxaan soo haynay kitaabkii sulam lwusul ilaa cilmi lusuul lisheykh alcalaama xaafid ibni axmed alxakamiyi raximah llahu tacaala ziyaarada ayaan ku jirnay ziyaara ziyaarat lqubuurka waxa uu ziyaarat lqubuur kitaabkan ugu soo darana wax kale ma ahan iyadaas ayaa waxaa dhici karta dadka qaar inay ziyaaro shirki ah sameeyaan intay shirki sameeyaan ay ziyaaro ku magacaabaan ziyaaradii mowtada la ziyaarto oo la booqdo waa wax sharci ah oo sunno ah laakiinse iyadiibaa waxaa lasoo dhex geliyey shirkiyaad markaasaa shirkigii ayaa magacii inta loo bedelay ayaa waxaa la yidhi waa siyaaro ama waa ziyaaro ayaa la yidhi taa darteed marka sheekhu inuu kala saaro ziyaarada ziyaaradii saxda ahayd oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray iyo midaan dadku ay ziyaaro ku magacaabayan laakiin aan ahayn ziyaaro sharci ah markaa saas ayaa keentay in ziyaaratul qubuur loogu soo daro baabkan ziyaaradiina saddexu qeybiyey mid ziyaara shirkiya ziyaara bidciya iyo ziyaara sharciya aziyaaratu sharciya waa wixii aan laga helin waa ziyaaradii safar ka maran oon safar lahayn hadal xun aan lagu dhihin isla markaasna aakhiro lagu xasuusanayo meydkana loogu duceeyo waa wixii intaa marka ah ziyaara sharciyay noqonaysaa haddii intaas wax kamida markaas dhacdo matalan loo safroo kale ziyaaradii oo shaddu raxli oo la socdo amase hadal xun lagu yiraahdo oo bidca ah markaas aan shirki gaarsiisnayn oo kale sida matalan in meydkii lagu tawasulo meydkii in lagu tawasulo oo kale tawasul bimacnaa waxaa wey ilaahu fadligiisa wax igu sii axadkaan meeshaan ku duugan jaahiisa wax igu sii jaahiisa roob noogu keen qofkii yani marka la fiiriyo ilaahay buu baryey laakiin sababta oo ilaahay ugu dhawaaday qurbada udhawaanshada alle uu ugu dhawaaday waxuu alle ugu dhawaaday ayaa wax sunnada kusoo arooray aan ahayn marka bidca ayuu ku dhex jiraa waa bidcama hadduu meydkii markaas wax ku baryo waa alla hadduu meydka ku baryo soo ma waxaa kaloo iyadana kuyaalkaasoo kale marka waa ziyaara bidciya masalan meydka ku tawasulay ila meydkii asbaab lagu tawasulo maaha qofku markuu nool yahay ii duceey waa la dhihi karaa laakiin dhid nin dhintay oo ii duceey la yiri ma soo aroorin bal cumar bnu khadaab radi allahu canhu waxaa bukhaari ku sugnaatay inuu markii ay abaareysteen inuu cabaas nebiga adeerkiis inuu yiri noo duceey marka ma kula tahay cumar inuu nebiga ka tegi lahay haddii nebiga lagu tawasuli karo markau dhintay kadib suuragal maaha inuu cumar ka tago rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ducayn karo markaas markii uu noolaayna waa la ogyahayo anas ibni maalik xadiidkii anas markay asxaabtu abaaraystaan intay nebiga u yimaadeen nin ree reebaadiya baa nebiga u yimid markaasuu yihi halaka almaalu wajaaca alciyaalu wainqadacat isubulu fadcullaaha yuqiisunaa rasuulka ilaahayo ilmihii waa halaagsameen waa baaba-een jidadkii waa go-een oo gaadiidkii awrtii iyo waa baaba-day Eh, ilaahay noo bari inuu roob noo keeno markaasuu nebiga mimbarka korkiisa gacanta kor uga taagay waa duceeyey isla markii roobaa dadkii ay heleen u yimid ilaa iyo jimcadii kaleo roobkaas socday ilaa markii dambe haddana nin kale uu yimid ama isla ninkaas ee uu yidhi ilaah jidadki nebi rasuulka ilaahu jidadkii waa go-een roobabkiia ka batay eh, ilaahay noo bari inuu ilaahay naga haayo markaasuu nebigana allahuma xawaaleynaa walaa calayna madiina marka roobkii waa laga qaaday agagaarkeedu roobka ku da-ayay markay dhibaato zaadyari iyo sahayari markay ku dhacdo kale cuntada ka dhammaato nebiga intay u yimaadaan yaa rasuulallah ilaahay noo bari ayay dhihi jireen waa beryi jire cadow iyo wax lamida ah markay arkaan nebigay dhihi jireen ilaahay noo bari laakiin markuu dhintay kadib lama haayo asxaabta rasuulka sanad saxiixa ah loogama haayo oo asxaabu rasuulillaahi cid kamida ay nabiga inta qabrigiisi ay tagtay ay tiri rasuulka ilaahi adaan kugu tawasulaynayo kacoo noo duceey nacam sanad saxiixa uga soo aroora ma jiro qiso waxaa jirta marka la wariyo fatxulbaariga sharax lagu wariyo ibnu xajarna sixadeeda ma jasminin isaga laftirkiisa ilaa iyo yacni nin marka ayaa qabriga nebiga yimid markaasuu wuxuu yihi rasuulka ilaahiy dadkii waa waa nin caraabiya yimid markaasuu yihi dadkii waa abaareysteen markaasuu seexday riyaa loogu yimid markaasa waxaa la yidhi ee ummadaada rasuulka ilaahay istisqaa ilaahay roob u weydii markaasuu yihi cumar rasuulka uu ku yidhi intuu ugu yimid ninkii ru-yo riyo ugu yimid markaasuu yihi orod bax cumar waxaa tiraahdaa ummadda roobdoon u sameey iguna salaan saas oo kale adiga marka riwaayadaasna ma ansixin sanad saxiixa kuma imaanin mana tusayso in nebiga bacda almowt markuu nebiga dhintay kadib bacda mowtihi in lagu tawasuli karo maxaa yeelay waxaana kutusaaya taas nebiga haddiiba xataa la ansixiyo ninkan riyada riyooday nebiga riyada uu ugu yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam anaa roob idiin roob doonay ma dhihin orod cumar u taga u yihi nacam cumar u taga roob doonuu yihi marka nebiga anaa roob doonay ma uusa dhihin iyo anaa duceynaya midna ma dhihin bal waaba cagsi waxay daliil u tahay xoojine in yani aan eh, dadka amwaadda aan aan eh, hebelow noo ducey la dhihi karin taasay daliil u tahay sababtoo ah cumar u taga istisqa ha weydiiyo ayuu nabiga soo yiri dadka isagii baana ninkii marka hore ugu yimid soo ma garanin asarka marka cagsi weyaan daliil wuxuu u yahay in dadka imaamka walidaalika xaafidka laftirkiisa wuxuu ku keenay eh, baabu su-aali nnaasi alimaama idaa quxiuu naam baabu su-aali nnaasi imaam ducaaa idaa quxiuu dadka haddii la abaareeyo inay imaamka weydiistaan duco iyo istisqaa inay weydiistaan baabkaasuu ku keenaya de imaamka dadka xukumaanan qof dhintay ma aha naam waa noolyahay marka munaasabada uu ku keenay ibnu xajar iyo baabka uu ku dhex keenay iyo siyaaqa labadaba ma tusayso ayb midda labaad oo kale min xaysu riwaayana axadkaan riyooday cid lma la yaqaanba yaa waa qofkaan riyooday ee riyada loogu yimid waa majhuul waayo walidaalika jahaaladaasna waa dhigaysaaybzid calaa dalika asarka ninka asalka oo maaliki daarna maaliki daar isagana inkastoo cumar ou khasnaji u ahaa haddana laakiin dabdigiisa iyo cadaaladiisu dabdigiisa la garan maayo taa laftirkeeda marka jahaalada xaafid ilmundiri wuxuu ku sheegay ninkaas inuu majhuul yahay ka majhuulkuna lama xujaysto bacdi naas oo hadda joogo wax qorqoro aya ayagu waxay dhaheen maliki daar asarkan in lagu daciifiyo maliki daar mustaqiim ma ahana ilen ma toosna waxaana kutusaaya ay dhaheen maliki daar waxaa tawfiiqiyey abu yacla alkhaliili alxaafid alkhaliili kitaabkiisa alirshaadka kitaabka irshaadka markaan fiirinana tawsiiq halkaas kuma cadda bal wuxuu leeyahay yani mutafaqun calayhi muttafaqun calayh ibnu xajar marku sheegayey isdilaaxa oo xaafid alkhaliili hadduu muttafaqun calayhi dhaho yacni ay fii cadaalatihi baa laga wadaa marka cadaaladiisii waa la sugay laakiin ayna dabduhu marka aawo dabdigiisa ma dabdigiisii baan cadaynso uga jeedin marka marka waxaa la rabaa halkaas marka waxaa kaaga cadaanayso in eh, abu yacla alkhaliili ninkaa waa tawfiiqiyey lama dhihi karo marka waa tawfiiqiyey lama dhihi kara marka baaqi weli waxa waxaa ah, ninkaa inay weli xaalkiis aanu cadayn xataa haddii maaliki daar oo siqa noqdana diraayada iyo riwaay iyo yani ninkaan riyada arkay ee qisadaba lagu dhisaayo ninkaan yani waxaan ujeedaa qabriga yimid riyada lagu dhisaayo asalka looga dhigaayaba waxaa weeyaan min la garanayo ma ah diraayada qisadana ma tusayso sida aan sheegnay xadiid kaloo isagana musnad udarimi ku sugan oo qisadii eh, qiso caaisha loo xadiidkii eh, isagana eh, caaisha radi allahu canha baa loo yimid dadku iyago ay abaareysteen markaasaa layihi rasuulka ilaahay ilaahay hanoo baryo roob hanoo si u roob aan u roobeysano markaasi caaisha waxay tiri saqafka qabriga fura saqafka saqafka intaad ka faydaan qabriga nebiga iyo iyo cirka halays tuso isu daayay markaasa marka caamal fasak ayaa loo bixiyey yiraahdeen oo intay xoolihii cayileen oy roobaysteen oo musnad daarin baa werinaya iyadana ma ansixin sababtoo ah saciid ibnu zayda ku jiro iyo camr bnu malik annukri labadoodana mid kastaa waxaa ugu tarjamay xaafidka saduuqun lahu owhaam qof marka saduuqun lahu owhaam mutaabaco u baahan yahay wax mutaabaceeyeyna lama mala cadayn dacfi baa ku jira kaasna marka soo ma garanin waxa kale marka labadaas iyo waxyaabaha kale marka walow anahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka faistakfaru llaha waistakfara lahum rasuulu lawajadu llaha tawaaba raxiima aayaddaas iyadana qisat lcutbi oo mashhuur waxay leeyihiin ninkaasaa nebiga u yimid nin acraabi baa nebiga qabrigiisa yimid markaasuu yani rasuulka ilaahay dulmi baan galay ee dembi dhaaf ilaahay ii weydiiyey markaasuu dembi dhaaf waa lagu dembi dhaafaariyaa loogu yimid isaguna waa daciif sababta cutbigaba lama yaqaanaba cutbiga qof la garanaayo ma aha acraabigaasna lama yaqaan acraabi unbaa layidi qisada marka qisa mashhuura waayo laakiin wax saxiix yeelay oo culimada kamida ah muxadisiinta ma lahaayo marka qisas noocaas unbaa marka in looga tago qisooyinkaas xadiis bukhaari ku sugnaaday qisas noocaas in looga tago waa waxa weyaan ma insaaf ma ah mana saxiixna ma aha marka midaan dambe weliba eh, kutub badan oo manaasigta xajka marka laga hadlaayo waxbay ku qorqoraan qisadan dambe walow anahum idalamuu anfusahumna waxay caam ku tahay fii xayaati nabiy sal l slam cumuumkeedu waa saxiix laakiin caamun fii xayaatihi waay cumuumku maxaa yeelay bixasabihi waay markii nebiga ou noolaa marka qof allaale qofkii naftiisa dembi ka galo dembaabo inuu nebiga u yimaado oo dembi dhaaf ilaahi ii weydiiye ou dhaho oo nebigan oo alla dembi dhaaf u weydiiyey saasay ahayd oo ficnay amaa bacda mowti nabiy sal ll ly slam ma loo guurin karo waxaas oo looma naqlin karo xayaatada iyo mowdka iyo geeridana farqi badan baa udhexeeya shubha marka waxaa jirto la dhaho alambiyaau xayaaun fii qubuurihim sax waaye xadiis waaye ambiyadu qubuurtooda waa ku nool yihiin laakiin noloshaas waxaa la yidhaha alxayaatu albarzakhiya waa nolol oo u udhexaysa nolosha adduunyada iyo midda aakhiro waana ka duwan tahay axkaamta noloshaan isku axkaam ma aha ibnu xajar juska toddobaad qaswat uxud markuu ka hadlaayo saasuu sheegay naam iyadoo layska ogyahay haddana laakiin culamada aqwaashooda waxaan u sheegaynaa unday dad anfacaysa bal inay wax ku qaataan maa qisadaas marka eh, wuxuu ku keenay ibnu xajar raximahullah nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa markii uu dhiman rabay ayuu wuxuu tegay shuhadaa uxud dadkii uxud ku shahiiday meeshii lagu aasay ee goobta ay ka dhacday buu tegey asagoo markaas markaasu raawigii wuxuu yihi xadiidka cuqbata bni caamir wuxuu yihi kalmuwadici axyaaan wa amwaatan sidii nebiga wax sagootinayo kale ahaa dadka nool ay dadka dhintay marka wuxuu yihi su-aalaha marka imaaneyso waxay tahay de dadka dhintay dadka nool la geray dadka dhintay sideeba u dadka dhintay sideeba u sagootinay wuxuu usagootinaa baa la yiri buu yiri waa ziya waa ziyaaran jiray qubuurta nabiga sal l slam waa booqan jiray qubuurtooda marka booqashadii hadduu dhinto ma xasilayso hadduu dhinto ziyaarat lqubuur dambe ma samayn karo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu yihi haddii la dhaho alambiyaau axyaaun fii qubuurihim ambiyada qubuurtooday ku nool yihiin haddii la dhahana waxaan leenahay buu yihi taas waa xayaatun barzakhiya waa nolol dhexe oo aan shabihin nolosha adduunyada nebigu ma yani noloshii oo nolosha uu noolyahay inay ka duwan tahay tii hore nin walbaa u cadday sababtoo ah su-aal nabiga waagu noolaayo wixii diin dadka ka ishkaal gala nebigaa la weydiin jiray hadda cid nabiga su-aaleysa ma laha so uma jeedin su-aal markuu dhinto nebiga calay salam markii dagaal ee la gela asaa hogaami jiray salaada asagaa dadka ka bixi jiray waxaasoo dhan qabaha iyo xukunka nebigaasaa dadka kala saari jiray hadda ma kala waagu markuu dhintayba abubakara dadka tujis bilaabay abubakar waa dadkii tu salaada ka bixinayay xarbiga iyo siyaasada isagaa madax uga ahaay muslimiinta masaa-il marka ay timaado abubakaraa la weydii jiray iyo cumar iyo asxaabta masaa-isha qaar weliba waxaan ognahay asxaabta waa ku ijtihaadeen qaarkood nas iyo xadiis intay u waayeen ayay ku ijtihaadeen markaasaa mar damba laga yaaba in naska loo sheego ay ka laaba jireen ijtihaadkooda haddii marka ay suuragal tahay nebiga yani haddii xayaatada nebige hore iyo middaan hadda unooli hadday isku mid tahay de dadkii asxaabtaaba qabriga intay tagaan weydii lahaay nabiga sal slam rasuulka ilaahay su aashaa noo sheegay dhehi lahaayeen markaas uga jawaabi lahaa isagana nacam ayb haadaa kullu waxay ku tuse yani caqligaa tusaayo laakiin dadkiibaa dad badan baa nebigu ma noloshaan iyo tii dambe mid wax dhan isku halbay uhaystaan marka waxyaabahaas marka iyadana adiladaas hadda yani si kooban un baan u sheegnay meelo kalena waa laga yaabaa in marka ay leedahay haddii marka ziyaarada marka taas ziyaara ah, hadduu ku tawasulo ziyaara bidciyay noqonay tawasulkuna waxaa la yidhaha sidiisaba altaqarub altawasulu huwa ataqarub tawasulku waa taqarub yani waa u dhawaansho dhawaansho yaa ayuha aladiina aamanu itaqu llaha wabtaguu ilayhi lwasiilata ilaahay raadiya jariya ridaha ilaahay raadiya yani qurbiga iyo dhawaansho alla aada u dhawaataan jariya waxaa kaloo ilahay ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrabu marka alwasiila iyo atawasul waa taqarub waay u dhawaansho ilahay baa marka loo dhawaana maxaa ilaahay loogu dhawaadaa marka waxyaalaha alla loogu dhawaanayaa waxna waxay yihiin wax mashruuca wax saxa ah ilaahay in loogu dhawaado waxna waxaa weeyaan waa j dadkaa jeebkooda kala yimid waa bidco waay faalsa waay soo ma garani waxyaabaha marka ilaahay loogu dhawaaday loogu taqarubo waxaa ka mid ah cibaadada inaa ilaahay camal saalix inaad la timaado salaad aada tukatay soon aada la timid baryo aada alla barisay waa camal saalixa waa ilahay baa loogu dhawaadaa daliili xadiidkii ibn cumar labadii saddexdii nin ee intay xilli habeena galeen Eh, god intay galeen markaas sakradii dhagixii oo kusoo dumay ay markaa ku daboolantay korkooda ku malaasantay markaasaa mid kamida waxa uu yihi eh, intay iswareysteen bay dhaheen maanta wax idinka badbaadinaya male ilaa acmaashiina inaad alla ku barisaan ma ahani midkood marka waa tii uu ilaahay ku bariyey eh, waalidkiis oo uu baari u noqday midna uu ilaahay ku bariyey cifadiisa dhowrsanaantii uu zinada ka dhowrsaday midna uu ku beriyo amaanadiisa waa macruuf xadiiska waa taqaanaan marka taa marka nebiga uu ka sheekeeyo xadiidka wuxuu daliil yahay in acmaasha saalixaadka ilahay loogu dhawaa karo waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhawaadaa asmaadiisa iyo sifaadkiisa oo masalan inaad ilaahay bariso ood magacyadiisa ku bariso magacyadiisa inaad ilaahay ku tuugto sifaadkiisa inaad ilahay ku tuugto allahuma anta alaxad asamed aladi lam yulad aladi lam yalid walam yulad oo kale ya xayu ya qayuum biraxmatika nastakiis bicadaabika nastajiir ilaa aakhiriha yani inaad duco sifaatka ilaahay wax ku bariso ya allah ya raxmaan ya raxmaan ya raxiim irxamnii kuwa magaca alla asmaadiisa i tilmaa magacyadiisa iyo in ilaahay loogu dhowaado lagu tawasulo xadiis kusoo aroortay walilahi alasmaa alxusnaa fadcuuhu biha magacyada ilaahay ku caabuda ku barya ilaahay subxana wa tacala kan saddexaad waxaa weeyaan eh, ducaau rajuli asaalix alxay qofka nool ee saalixa ah ducadiisa asxaabta rasuulka nebigay u imaan jireen rasuulka ilaahay noo waxay dhihi jireen nabiga sal l salam ilaahay noo bari wuu baryi jiray asxaabu rasuulillaahi eh, markii nebiga uu dhintay cabaas ayaa cumar uu yiri noo duceeyey mucaawiya xilligiisii markii abaarta ay dhacday yaziid bn lswad aljurashi ayuu noo duceeyey u yiri wahaakada nacam muslimiintana kama zuulin mar walbo inay dadkooda saalixiinta ee warwanaagsan ee nool ay dhahayaan noo duceeya oo isleeyihiin ducadooda ilahi waa aqbalaya marka saddexdaas marka waxaa weyaan adilada waa kaasa sariix waa adiladooda wixii saddexdan kasoo haro ee tawasul ah dadka jeebkooday kala imaadeen bijaahi fulaan iyo ilah hebel wejigiisa wax nagu sii hebel wejigiisa wax nagu sii macnaheeda culamada waxaa weyaan bayna aliqsaamu cala allah in ilaahay qof lagu dhaariyo macnaheedu saas wa kaanamaa sida yani xaq inuu hebel alle kuleeyahay oo kale waayo moogtahay ma banaano marka lidalika abu xaniifa iyo atbaa yani ardadiisa iyo waxaaba laga wariyay nusuus sariixa oo ay leeyihiin arrintaas inaysan banaaneyn culamada dhanna saas wa aarkooda hebel wejigiisa yani hebel weji male macnaheedu ma aha jahna male lagama wado laakiin ma sugnaanin asxaabta rasuulka intay nebiga u yimaadaan markau noolaay oy dhahaan rasuulka ilaahay jaaha ilaahw rasuulka jaahiisa wax lagu sii ma dhicin intay u yimaadaan bay dhihi jireen rasuulka ilaah ilaahay noo bari rasuulkana gacmaha buu kor u taagi jiray soo ma garanin laakiin nebiguna inuu iska taagan yahay ayagiina inay dhahaan rasuulka ilaahu rasuulka wejigiisa wax nagu sii oo meesha ducada aysan ka dhicin ma sug wax soo aroorey ma aha oo la yaqaano marka tawasulka waxuu noqonaya wax intaa kasoo haray tawasul mubtadaca ah. baqiya marka waxaa dhiman tawasulka iyo istigaasada dadka waa isku khaldaan farqiga udhexeeya dhexeeya in tawasulku waa saddex saddex waxyaabood buu ka guntamay saddex rukni buu leeyahay mutawasil qof ilaahay u dhawaanayo mutawasalun bihi wax ilaahay loogu dhawaado iyo mutawasalun ilayhi axad loo dhawaanayo allah ah subxaanau watacaala soo ma tawasulku marka waxaa weeyaan addoonkaa dhowaanayo ilaahay buu u dhawaanayaa waxboonu ugu dhawaanaya ilaahay wax ayuu ugu dhawaanayaa waxaas uu ugu dhawaanaya saddexdii aan sheegnay hadday yihiin waa sax waa fiican yihiin waxaan ahayn laakiin in loogu dhawaadaa waa bidco tawasulku marka qofku ilaahay buu baryaa sababbou laakiin maraa qofku allow baryaa sabab buu u maraaya intaas oo lama garanin ilaahu wuxuu leeya roob yani nasii camalkeyga saalixa ilaahu camalkaas camalkaas ilaahu roobaan kaaga beriyey waxaa weeyaan marka waa camalkii baa lagu tawasulay ilaahay baa loo dhawaaday oo wax laga beriyey addoonkii baa dhawaaday istiqaasada laakiin waxaa weeyaan axad istiqaasadu waa gurmad dalab xaalad adag shiddo qofka isagoo ku jira inuu bar waa duco waa khaas ah alistigaasatu waa ducaaun khaas duco khaas ah. ducana laba un waay axad wax baryaayo iyo axad la baryaayo bis mustakiis iyo mustakaasu bihi waay axad gargaar dalbaayo iyo mid laga gargaar dalbaayo labadaas bis waa istigaasada marka marka aada leedahay dhibaata markay kugu dhacdo haddaad uqayshato ilaahay keyrkiis oo aad tiraado yaa sheekh fulanow awow hebelo waxna sii awow hebelo waa dhibaatoonay yani ilaahay maba baryinba adiga markaa waxaad barisa ilaahay keyrkiisa waa taana marka waxaa waa ducaau gayriillaahi ducaau gayriillaahi wahuwa shirku qofku marka isagoo ilaahay keyrkiisa u tuugay haddou dhaho maya aniga waxaan ka wadaa aniga ilaahay ilaahay qofkaan inuusan ahayn waa ogahay laakiin hala waxaan u yeelaa sidaas inaan ilaahay ugu dhawaadaan rabaa haddou dhaho wixii mushrikiinta ku dhacday bowna ku dhacda taas wladiina alaa lilahi diin khaalis waladiina itakaduu min duunihi wliyaa maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa awliyadoo caabudaa oo baryaa awliyadiibuu baryayaa ilaahayna ugu dhawaanaa buu leeyahay waxa weya waa shirkul wasaada leeraa shirkul wasaada ilaahay iyo adiga cibaadada inaad uga samaysid cid idiin dhexayso shirkul wasaada tawasul lama dhahmo naas marka kaasay tawasul ka dhigayan yaa sheekh fulano qofkiiyo marka ama baabuur la rogmaday wuxuule sheekh fulano waa qaylina wa u qayshana kaas waxaa layihaha istikaata bigayr illah waa ilaahay keyrkiisa oo la baryo waay tawasul ma ahan kaas tawasul waxaa weya alla barisid sababna aa ku tuugtid ilaahay sababtaasi marka hadday mashruuc tahayna waa fiican tahay haddaynan mashruuc ahaynna bidcay noqonay tawasulka masalatu tawasul cidna laguma gaalaysiinay bayna bidca iyo sunno unbay udhexaysaa laakiin masalatu listigaasa shirki iyo wax ka dhexeeya male waa istiaaa bikayr illah waa shirki hadday istiaaa billahi tahayna waa maxbu tawxiid ziyaarada marka ziyaara shirkiya goormay noqonay haddii marka nooca saddexaad waa ziyaaratu shirkiya waa haddii qofka uu xadkaas qabriga ku jiro uu baryo ama uu gurmad ka dalbo ama uu shardi kasoo xirto nadar uu ka xirto ama uu yani qabrigiisa dawaafo ama uu yani eh, u gowraco wax cibaado aba hadduu ula qasdo qofka qabriga ku jiro shirki ayaa markaas ziyaaradaas ziyaaro sharciya maana ziyaaro shirkiya soo lama kala garan marka saddexdaas ziyaarada marka uqaybsantaa marka ziyaaro lama diidin ziyaarat lqubuur lama diiasa ah, ziyaarat lqubuur lama diidana waxay un udhexaysaa ziyaaradii nebiga oo jideeyey haddii la sameynayo way fiican tahay macana ziyaaradii nebigana waa midaas hore aan ku sheegnay kutubta laga alifeen casharkii hore ayaan eh, uga hadalnay wuxuu yihi marka uma ziyaaratu ziyaaradii calaa aqsaamin qaybo weeyaan halaatatin saddex ah yaa ummata alislaami islaamka ummadiisay fa ina waa haddii uu niyoodo azaa'iru midka zaa-irkae wax booqanayo qabriga booqanayo fii maa wixii admarahu ou qarso oo qariyey fii nafsihi nafsadiisa uu ku qariyo dhexdeeda haddii uu ku niyeysto tadkiratan xusuusasho bilaakhirati la xusuusto uma markaa dabadeed adducaa adducaa yani adducaau baryo alla bari lahu meydka u baryo alla u meydka u baryo walil amwaati amwaadda meeshaa ku jirtana oo u alla baryo bilcafwi ou alla uga baryo cafis wa safxi dhaafid can izallaati simbirixada iyo dunuubta la dhaafo alla uga baryo walam yakun aanuna awsanna ahaanin uusan ahayn isagu shadda mid adkaystay arixaala gaadiidka mid adkeeyana aanu ahayn naxwahaa ay naxwalqubuuri qubuurta xaggeeda midkii gaadiid u adkaystay oo u biyo dhaansadayna aanu ahayn walam yaqul aan dhihin hujran hadal xunna aan dhihin ka qowli sufahaa dadka caqli gaabtaa qowlkooda oo kale hadal xun aan dhihin fatilka taadaasi sunnatun weeyaan ziyaaradaasi atad way timid sariixatan xaal ay tahay tii cad fi sunani ku cad sunadii sunnooyinkii almuhbatati ee la sugay asaxiixati ee saxiixa ahayd intaas wuxuu ku yiri ziyaaradii sharciga ziyaaradii sharciga faina wazaa'iru fima admarahu niyada ilaa wax qalbi ku jira waa moogtahay faina wazaa-iru zaa-irku hadduu niyeysto fii maa admarahu waxa uu ku qarsaday fii nafsihi nafsadiisa uu ku qariyey nafsadiisa dhexdeeda uu ku qariyey tadkiratan hadowniyeysto xusuusasho bilaakhirati la xusuusto uma ducaa lahu alla bari meydka uu alla baryo lahu lilmeyiti walilamwaatina oo uu alla baryo waa macruuf ducooyinka nabiga calay isalaatu wasalaam assalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin ina insha allahu bikum laaxiquun yakfir llahu lana walakum yarxam llahu lmustaqdimiina minna walmustakhiriin macruuf ducada nabiga sal l slam qubuurta marka oo tago bilcafwi oo alle subxaana watacaala ugu alla wasafxi dhaafitaan can izallaati simbirixada laga dhaafo ayb ilaa saa u baahan wax ma ogta meydka isagaa baahi qabo wax u baahan isaga looma baahno marka macanaa waxaa weyaan meydka soomaaliya laftirkeeda waa dhahan qabri waxsaar maahan wax ka qaad male marka adduunye inaa weydiisata qabrigii saas ahaa haddaa adduunye weydiisata kawar ama caafimaad ama maal iyo wax kii noolaayo uusa kusii karin haddaad qabri oo wax saar un leh maahan wax ka qaad aan lahayn haddaa weydiisanayso caqli xumo maaha walam yakun unan ahayn unan ahaanin shadda kii usoo adkaystay arixaala ki mid adkaystay mid eh, yani adkeeyey arixaala gaadiid awrtii naxwahaa iyada xaggeeda walam yaqul aananna dhihin hujran war xun ka qowli sufhaa oo kale fatilka taadaasi sunatu weyaan atad sariixatan bay ku timid fi sunan iyadoo cad bay timid fi sunan lmuhbatati saxiixati bay ku timid marka shadu rixaalka dad badan waa isku dhex qasaan yani haddii ziyaaradii iyo mislaazimayaan safar iyo ziyaaro mislaazimayaan mislaazimayaan safar iyo ziyaaro waxay isku laazimaynin adiga qabri ma booqo karta adoon safar gelin su-aasha saas adoon u safrin qabri aan u safrin ma booqan kartaa qabri waa booqan kartaa see ku booqan kartaa magaalada aada degantaha quburun ku taalla qusin ma booqan kartaa tegi kartaa safar maa gashay marka adiga ma gelin safar uma garani ayb meelaad dan kale ka yeelan kartaa masalan wax ujeedo kalaad meel u tagtay oon cibaado ahayn meelahaas marka qubuur muslimiinaa sii martay markaad sii socotay waa usii duceysay waa ku istaagtay cabaara aakhira ku xasuusatay adiga maa qubuurtaas u safrayna uma safrin oo yeeli kartaa marka dadka qaar waxay ka dhigayaan ziyaaradii iyo safarkiiba inay islaazimayaan waana qalad walidaalika selafku waxa ay eh, safaradaas ay ka dheheenna waa soo sheegnay walidalika imaam malik waxaa laga wariyay inuuba kahdayba yani in eh, qabriga nebiga marka laga hadlay sal l salam ziyaarada in loo isticmaalo soo ma garan masaaidka lagu tukaday nabiga sal l l salam qabrigiisana markaas nabiga la salaamo salaan markaa in lagu sameeyo saas marka qabriga nabiga caleyhi salaatu wasalaam xuquuqdiisa xaq ka mid ah oo aan meel aan qabrigiisa ahayn aan lagu samey karin ma jiro saasay culamada dheheen xuquuqu nabiyi sala allahu alayh ali wasalam adduunka meeshaa ka joogta waa samey kartaa itibaaca nabiga sal l ly slam meel alla meeshaa joogta nabiga inaad raacdo waa lagaa rabaa waa la yeeli kartaa waxaad kaloo yeeli kartaa salliga nabiga sal l slam meel mau ku khaas yahayna maya laguma dhihin nabiga kuma salli karis haddaadan qabrigiisa tegin adoo halkaan joogaa nabiga ku sallin kartaa salligaaga waa gaara weliga sal allahu alayh ali wasalam xadiiskii eh, aws ibnu eh, aws eh, sunan abi daawuud kusugnaa wuxuu ahaa fa salaatakum macruudatun calaya salligiina waa la iisoo bandhigaa salluu calaya xayumaa kuntum meel allaad meeshaad ahaataan igu soo saliya fa ina salaatakum macruudatun salaadiina saligiina waa laisoo bandhiga markaas asxaabki weydiiyeen see lagusoo lagu soo bandhig ten kugu salina adoo yani waqad aramta ama waqad arimta adoo baabacday markaasuu nabiga sal l salam uu yihi ilaahay ajsaada ambiyada waa ka xarimay jirkooda in carada ay cunto malaaig baa marka xadiid kale nabiga wuxuu yihi malaaig ayaa qofku markau salliyo malaaig ayaa isoo gaarsiineysa malaaigta ayaa isoo gaarsiinaysa salligiin haddii nabiga mar meel walbo aada uga sallisaa uu gaarayo idan marka wax qabrigiisa inta keligiis loogu safro cibaado khaas oo lagu soo sameeyo maba laha walidaalika asxaabu rasuulillahi fiqigooda waxaa kamid u yiri sheekh alislaam ibnu taymiya ayagoo qabriga nebiga oo u dhow yahay ayaynan mar walba ku laalaaban jirin ibnu cumara waxaa laga soo guuriyey markuu safar ka imaanayo inuu qow intuu nabiga masaajid ku tukada qabriga tago assalaamu calayka yaa rasuul allah assalaamu calayka ya abaabakrin bakrin assalaamu calayka ya abati ibn cumaraa laga soo raray saas waa markuu asagana safar ka imaanayo laakiin mar iyagoo magaaladii joogo qabrigii nebigana uu u dhow yahay salaad kasta markay tukadaan qabriga nebiga ma u ordi jirin maxaa yeeley waxay ogaayeen jaa nebigu markay masaajidka soo galayeen salaameen ay ku salliyeen maxaa sunaa marka masaajidka lasoo galaya bismi illahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sal slam allahuma iftax li abwaaba raxmatika atexyaadkii marku joogo assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatu waa salaamay nabi sal slam salaantaas inay gaaraysana waa ogyihiin marka wax ay jirkooda meeshaas u geeyaan ayaan jirin sooma garanin walidaalika lama soo guurin asxaabu rasuulillah salaad kasta markay ka baxaan inay qabriga xaggiisa ay ahli jireen ninkii asan bnu asan bnu asan alxasan bnu lxasan bni caliyin radi allahu canhu xasan wiilkii wiil ou dhalay oo xasan bin xasan la yihaaha ayaa wuxuu arkay nin qabriga nebiga un mar walba fadhiyo oo halkaas salliga ku akrinayo markaasuu yihi kaale cashadan cun casho iyo cunto loo keenay cun yii markaasuu yihi aniga mar rabu yihi xaggaasaan iska jooga nebigan ku sallina markaasuu wuxuu yihi war kaali yihi maa anta waman bil bilandalusi ilaa sawaa adiga iyo andalus qofka jooguu yihi oo isumida nebiga utiini sal l slam ninka andalus jooga meeshiisa soo jooga hadduu kusoo salliya nebiga waa gaara adigana kaaga waa gaara cashadaada cun nabigana kusalli buy soma garan aafaarta saas waa marka oo sila soma kaa axaadiidta laga bacdi naas ay usoo daliishanayeen asafar ilaa ziyaarati qabri nabiy sal l salam yani qabriga nebiga keliya in loo soo safro oon masaajidka soo aadeynin kulluhaa waxaa weyaan axaadiis daciifa cuqayli sida cadey alxaafid cuqayli ibn cabdilhaadina oo aada uga shaqeeyey kitaabkiisa asaarim ulminki fi radda can sulki kitaabkaas aada uga hadlay faa-idadiisuna aaday u badan tahay kitaabkaas cilalkeeda iyo wixeeda dhan buu muujiyey taasna marka iyada masalada marka shadiga dadku saas isugu khaldaan ma iska laazimayaan safar iyo iyo ziyaaro iskama laazimayan adig safar unbaa inaad ziyaaradaas qasado safar ahaan ula qasado taas ayaa lagu diiday masalada shadigana mutaakiriinta agtooda khilaaf masale khilaaf ka taagan laakiin qowlka raajixa ee culimadii hore asxaabta iyo salafkii ay ku tageen waxaa weeyaan in shadigu uu xaaraam yahay safar ilaa diyaarati lqubuur xaaraam inay tahay safarka inuu xaaraam yahay culimada marka la leeyahay safarkay isku khilaafeenna haddii inta loo safro lagu soo dawaafo ay isku khilaafeen ma aha macnuhu qubuurta in la dawaafo laga barakaysto ee la dhudhunkado ee yani la nader laga soo xirto waa isku waafaqsan yihiinkaas inay shirki tahay ay xaaraam tahay haddii ziyaaradii sidii kaloo sharciga ahayd loo soo gudanaayo ma loo safri karaa way walqowl raajixna inaan loo safri karin sida adiladada aa ah ku aragtay waxaa ku cadaynaya imaam nawowi kitaabkiisa alyadaax fii maali manaasik alxaji waalcumra ziyaarada qabriga nebiga markuu sheegayo wuxuu leeyahay qabriga nebiga in caloosha la saarta iyo in la dhunkado iyo in yani lagu dawaafo lagu wareegta iyo ma banaana ayuu leeyahay culamadii ka horreysa kusoo guuriyey waana shay mutafaqa uha saasuu dhahaya qof hadduu yiraha marka waa barakaysana waxaa laleeyahay buu yiri tabarug waa wix cilmiga uu sheegaa ah tabarug saxa maahane wax adiga ra'yigaaga yigaaga aada sheegta ma ahan tabarug saxa ah saasaa la dhahaya waqasada ducaa aw amase qasada ducaaa ducaa ayuu u qasday watawasula iyo meydka inuu ilaahay ugu soo dhawaado bihim iyaga iyo watawasula eh, dhawaansho alla loo dhawaado bihim iyaga lagu iyo waxaa tira aw amase qasada ducaaa ducaa ayuu uqasdayba watawasula iyo tawasul taqarub yani dhawaansho ila raxmaani allah raxmaankaa loo dhawaado bihim iyaga loogu dhawaado jala wacalaa bidcatun weyaan fahiya iyadu bidcatun waa bidco muxdathatun lasoo dariisiyo dalaalatun oo baadi baciidatun ka fog fog can hadyi dirisaalati risaalada kii u saaxiibka ahaa dhaqankiisiina ka fog waa nabiga caleyhi salaatu wasalaam wain daca almaqbuura wain dacaa hadduu baryo almaqbuura midka aasan ee qabriga ku aasan ku dhex jiro nafsahu nafsadiisa isaga haddii uu baryo faqad ashraka wou wadaajiyey billaahi alla alcadiimi ee weynaa ayuu cibaadada qeyrkiibuu wax ka siiyey oo ilaahay uu qeyrkii la wadaajiyey wajahada waana diiday uluhiyadii alla ayuu diiday qofkaas dib marka uu yiraa ani waxaan u caabudaha ilaahay baan ugu dhawaanaa waa nafsu shirkigeena oo mushrikiinta marka saas <clears throat> lan yaqbala allahu alla kama aqbalaayo tacaala sareeye minhu kaa xaggiisa sarfan sunno walaa cadlan iyo farad sunno iyo farad midna ka aqbali maayo fayacfuu canhu markaa u cafiyo u dhaafo yani waxaa wey lan yaqbala allahu tacaala minhu sarfan walaa cadlan ka aqbali maayo fayacfuu canhu markaa myani u cafiyo maa la cafinayo id cilo ee kullu dembin dembi dhammaantiis muushikul gufraani id cilaha kullu dambin dambi dhammaantiis muushiku lgufraani dhaafitaankii muushikulgufraani dhaafitaankii halis u ah, dhow waayo ila itikaada niddi nid ama dhig ku ilaahay u dhigma samaysaila itikaada niddi nid samaysashadiis maahna liraxmaani allah raxmaanka loo yeelo kaas isaga marka lama dhaafo ziyaaradii marka shirkiyada eedna halkaas ayuu uga hadlay faslun fi bayaani maa waqaca fiihi caamatu lyowm ma yafcaluuna cinda alqubuuri wamaa yartakibuunahu min ashirki asariix waalguluwi lmufridi fi lamwaat fasalkan wuxuu cadaynayaa fii bayaani maa waqaca wixii dhacay fiihi kaa dhaxaysa alcaamatu caamada ay ku dhaceen alyowma maanta waxa ay caamadu maanta ku dhaceen maa yafcaluunahu imaa yafcaluunahu waxa ay sameynayaan kamida cinda alqubuuri qubuurta agteeda wamaa yartakibuunahu waxa ay korayaan oo min ashirki ah shirkiga sariix cad waaluluwi guluwiga ah almufrid ee xadgudbay fi lamwaati amwaadda yani ay guluw ku sameeyaan qaala naadimu raximah llahu tacaala waman cala alqabri firaajan aw qada ibtanaa cala dariixi masjida فإنه مجدد جهارا بسنن اليهود والنصارى كم حذر المختار عنها ولعن فاعله كما روى أهل السنن wuxuu yihi waman axadkii cala alqabri qabriga korkiisa waman axadkii owqada shido siraajan misbaax ama faynuus ama nal cala alqabri qabriga korkiisa ka shido aw amase ibtanaa dhisto masjidan masjid dhisto meel lagu tukado cala dariixi qabriga korkiisa dariix walqabr fa inahu qofkaasi kaasi mujadidun weyaan mid cusboonaysiinayo jihaaran si cad u cusboonaysiinayo lisunan ilyahuudi wanasaara yahuud iyo nasaara jidkeedii ayuu si cad oo muuqato u cusboonaysiinaya kam xadara kam insa xadara uu ka diga almani badanaa intii xadara uu ka diga almukhtaaru kii la doortay waa nabige sala allahu calayh ali wasalam candaa kan yani imisaa uu ka dhigay nabiga midkan walacana uu lacnaday faacilahu midka sameeyo kamaa sidii rawaa ahlusunani ay weriyeen badantaa marka dadka ahlusunan iyo saxiixeyn iyo kulli waa weriyeen lacana allahu alyahuuda wanasaara itakhaduu qubuura ambiyaihim masaajid saasuu yiri nabig sal l slam markii ay asxaabtan u hijroodeen xabasha oo ay kasoo laabteen ayaa umu salama iyo umu xabiiba waxay ay ka sheekeeyeen kaniisad ay xabasho kusoo arkeen yuqaalu lahaa maariya la yihaha oo masawirada ku yaala iyo kirishtada iyo waxaasay saliidkii iyo waxaasay ka sheekeeyeen markaasa wuxuu yihi nabiga sal l slam lacana allahu alyahuuda wanasaara itakaduu qubuura ambiyaaihi masaajid yahuud iyo nasaara allah lacnada ilahay waa lacnaday ambiyada qubuurtooda ay masaajid ka dhigteen wafii riwaayatin wasaalixiin dadka suusuuban oo iyaga kamida qubuurtooday masaajid ka samaysteen yuxadiru maa sanacuu waxa ay sameeyeen buu nabiga ka digaabay tiri jundubna waa weriyey xadiidkaas oo kale nebiga intuusan dhimanin qabla an yamuuta bikamsin intuusan dhimanin shan beri ka hor wax nasakhay marka ma jirto waa macnaheedu intaanu dhimanin shan maalmood ka hor nabiga sal sl wax nasaay marka ma aha wuxuu yihi marka ulaaika idaa maata fiihim rajulu saalix qof suuban hadduu dhexdooda ku dhinto ibtanaw calaa qabrihi masjidan qabrigiisa masaajid ka dhistaan o kamaa qaala sal l salam ulaaika shiraaru lkhalqi cinda allahi nabi sal sl kuwaas waa dadka ugu sharta badan wey khalqiga ilaahay kuwa ugu sharta badan weyaan masaajidda hadda qubuurta aaday uga dhisan tahay waa dalkeenna waa taqaanaan iyo caalamul islaami meelo badan oo kamida ah qubuurta waa iska waxaa weeyaan aaday ugu badan tahay bacdinaas waxaa laga yaaba inay is yirahdaan oo masaajidka nebigaba sow qabrigii nebiga kuma yaalo masaladaas marka xoogaa baraarujiisay u baahan tahay awalan masaajidka nabiga calayhi isalaatu wasalaam qabriga nebigu markuu dhintay wuxuu ku dhintay guriga caaisha caa-ishaana lagu duugay gurigeeda maxaa yeele nebiga arrin oo khaas kula la ahaayay ahayd oo meeshii uu ku dhintay in isaga lagu duugo ummadda khaas oo kala ahay amaa annaga arrintaas nebiga ma uga daga karno say khaas ku tahay qofka hadduu dhinta qubuuraha isniina guri in lagu aasa maya oo waa reebay nabiga sal slam oo wuxuu yihi laa tatakiduu buyuutakum qubuuran guryihiina qubuur ha ka dhiganina wasalluu fiiha guryaha ku tukada marka nabiga caleyhi salaatu salaam se arrintaas khaasa ulaeedo xujratu caaisha lagu aasay qolkii uu ku dhintay meeshaas markii lagu diibay nabiga sal l salamna waa masaajidka markaa kumaba jirinba oo guryaha masaajidka walxala waa kala socdaay markii cumar bnu lkhadaab masjidka uu dhisaayey qeybtaas marka oo maba aadinba cusmaan markii dambe u aada u waasiciyeyna qeybtaas maba aadinba fiiri marka camalka asxaabu rasuulilah dhinacaas guryahaas iyo qabriga masaajidka lalamaba aadin dhinacyada kale u waasiciyeen xilligii bani umaya weliid ibni cabdilmelik waktigiisa weliidna hadda ma ahayn nin saxaabi ah ma ahayn nin hadda oo culumaana ma ahayn qaitna fi nin iska madaxu ahaa soo ma garanin weliid ibni cabdilmelig ayaa guryihii intuu gaday markuu guryihii gaday oo masaajidkii ku dhacay soo ma garanin asxaabtiina markaas ma nooleynba oo zamanu saxaaba waa dhamaaday marka camalka saxaabadaa xujo ah oo xadiidka waafaqsan soo ma garanin maadaama nabiga calayhi salatu salaam afar maalmood intuusa dhimanin ka hor oo shan maalmood intaanu dhimanin ka hor arrintaan uu reebay wax nasakayna aynan jirin oo asxaabi rasuulillahi aynan qabriga aysan taagtisoo dhex gelinin xukunkaas waa muxkam weliid wixii uu sameeyeyna xukun muxkama ma lagu nasakhayan saasoo ay tahayna waa bahaaliyen waxay sameeyeen qabrigii inay ka soocaan meesha lagu tukado iyo inaysan dabba soo gelinba meeshaas aagagaarkaas inaysan dab usoo dhawaanin walidaalika marka saddex derbi oo waaweyne ayay ku gooyeen xujradii qolkii nebiga uu ku jiray saddex derbi oo maa-ilo mid kasta oo weyn yahay ayay ku wareejiyeen waa ka gooyeen marka waa ka sooceen marka saddexdaas marka xujro qofka qabriga meesha ku jira xataa ama qabriga booqanaayo ama masjidka ku tukanaayo meesha uu nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo ka jiro qabrigiisa ma garan kara mana arki karan saasoo marka ay tahay iyagu saasay u dadaaleen waxa sameeyeen waa weliid ibn cabdilmalik axaadiista rasuulka marka ee muxkamada ah iyo ficilka asxaabta iyaa mar walbo lagu eh, asal oo lagu dhaqmaya qubuurtii marka nabiga alay salatu slam xadiista tirada badan bau ku reebay marka caalam islaami masaajida qubuurta aaday ugu badan tahay masaajidda marka masjidka qabri ku yaalo salaada lagu tukadaa marka maxay noqonaya salaada lagu tukanaa culamada qaarkood maba ansaxaysa ay leeyihin hadduu masjidka qabri ku yaalo bacduhum waxay leeyihin salaadda waa ansaxaysaa laakiin waa lagu dambaabaa in lagu tukadana ma aha sababtaa waxaan jiha munfaka can ilxukmi waay saasay dhahayaan masalahaas hadda masale fiqi a waaye baabkeeda taas kuma jirno laakiin sababta loo reebay masaajidda in qubuurta lasoo dhexgeliyo qubuurta in masaajid laga dhul dhiso ama masjidkii qabri lagu lasoo dhexgeliyo waa maxay sababtoo iska caddahay waxaa weeyaan inaan inta lagu xad gudbo aan la caabudin qabrigaas maxaa yeele waxay halis u tahay in la caabudo marka waa sadan lizariica waa sadan zariica sideedan in qabri la dhiso sharcigu waa reebay nabiga sal ly salam qubuurta in la dhiso waa reebay nahaa rasul lah sal l salam an yubna alqubuur alqubuur qubuurta in la dhiso waa reebay an yujasasa iyo in la nuuradeeyo oo la qorqorxiyo nabigu waa reebay sal l slam iyo in lagu dul fariisto an yuqcda caleyhi waa reebay rasulka sal l slam kutubaha fiqigana saas unbay sheegaan mukhtasarka abi shujaaca iyo kuwa ka koreeya walaa yubnaa caleyhi qabriga lama dhiso saasay leeyihin walaa yubnaa caleyhi lama dhiso bal taaka lagama badiyo taako hadduu ka bato maa zaada taako wixii ka badan waa jeebkaaga qabriga marka habka loo sameynayo waxaa weeyaan in tasniim kurs camal sidii kurs loo yeelo taakan uska badan qabrigii marka dhisan sharcigu muxuu ka qabaa in la dumiye u qabaa xadiidkii eh, abilhayaaj yaa tilmaamayo oo uu yiri nabiga sala allahu alayh cali uu yihi alaa abcatuka calaa maa bacatanii calayhi rasuul lah sal slam an laa adaca qabran mushrifan ilaa sawaytuhu walaa timsaalan ilaa qamastuhu ma banaano marka in qabri la dhiso xawaashida qaarkood marka kutubihii marka haddii aaadiis axaadiista ay reebtay kutubihii axkaamta annaga aan u naqaano fiqhigaana ay yidhaahdeen qabri lama dhiso walaa yubnaa caleyhi ay dheheen xaggee laga keenay marka qubuurtaan dhisan marka dadka u dhisan oo culimadiina aysan ka hadlaynin oo ay shig u yihiin haddii laga hadlana ay leeyihiin diin cusbaa la keenay waxaas maya la leeyahay sheekh kitaabka adiga aada akrinayso wixii ku yaallay haddii aadan dadka faraynin ama aadan ka reebi karin ninka ka reebaya iska daa saasay ahayd moogtahay kitaabkii uu akrinaya haddana ninkii dadka ku dhaqmay yihaahdana haddii diin cusubaa keento uu yihaahdo isagina uusan wanaagii faraynin waa halis waana dhibaato xawaashida gobol marka xaashiyaadka xawaashida qaara waxay qoraan xawaashi bayjuuri oo kale wuxuu dhahayaa walaa yubna caleyhi ila alweliy weligaa laga soo reebayo leeyahy bayjuuri jeebkiisa waa taas madhabka kuma jirta taas madhabkii taas kamid ma aha kumana jirta waman axadkii ou qada huriyo siraajan faynuus ama misbaax cala alqabri qabriga korkiisa aw ibtanaa ama dhisto cala bariixi qabriga korkiisa masjidan fa inahu isagu mujadidun ku nooleeya ama cusboonaysiinayo weyaan jihaaran si cad lisunanilyahuudi yahuudda dariiqa sunooyinkeeda wanasaara iyo nasaarada duruqdeeda kam xadara kam insa xadara uu ka digay almukhtaaru kii la doortay oo nabiga sala allahu alayh ali wasalam calidaa kan ficilkan walacana ou lacnaday faacilahu kan samaynaayo faacilkiisa kamaa sidii rawaa ahlu sunan ay weliye bal qad nahaa wou reebay rasuulka alayh isalaatu wasalaam can irtifaaci lqabri qabriga kor kor noqoshadiisa in la kor yeelo dhulkii laga kor yeelo wa an yuzaada iyo in la ziyaadiyo fiihi qabriga laga ziyaadiyo fawqa shibri taako wax ka badan taako wax ka wax ka badan in laga ziyaadiyo qabriga waa reebay nabiga sala allahu alayhi wasalam wakulu qabrin mushrifin faqad amar bian yusawa haakada saxa alkhabar wakulu qabrin qabri dhammaantiis qabrigaas oo mushrifin sareeyo dhulka korkiisa ka sareeyo faqad amara wuxuu amray nabiga sal l l salam bian yusawaa in la simo sidaas oo kale yasaxa alkhabaru khabarka ku ansaxay khabarkii u ansaxay saasaa khabarka ku ansaxay waa xadiidkii muslim oo min xadiidi abilhayaas ahaa muslim kusugan saxiixa markaa waxadara wuu digay nabiga alummata ummadii ayuu uga digay can itraaihi isaga ku xadgudbidiisa ammaantiisa in lagu xadgudbo ayuu ka reebay faarahum ibliisu ibliis ayaa kadiyey ummadii bistijraa'ihi wuxuuna ku kadiyey bistijraa'ihi baadiyeyntiisa iyo yididiileyntiisa oo yacni iyo hawogelintiisa ayuu ku kadiyey ku khiyaanay halkaana marka wuxuu leeyahay xadara ummata ummadii uu kaga digay can iqraa'ihi ku xadgudbitaankiisa isaga nebiga inay ku xadgudbaan bou dadkii uga digay marka isaga nebiga inay ku xadgudbaan macnaha marka xadiidkiibau ishaarayaa bukhaari uu werinaya fi kitaabi alambiyaa min xadiidi cumar nabiga sal l slam uu yihi laa tudruunii kama adrat inasaara bna maryam aniga haygu xad gudbinina sida ay nasaaro ugu xad gudubtay ciise inamaa ana cabdun taqulu cabdullahi warasuulu addoon allaan ahay addoonkii alle rasuulkii alle dhaha xadiid kaleo imaam axmed uu werinayo wuxuuba leeyahay isaga wuxuu leeyahay ma jecli inaad iga saro marisaan fowqa manzilati darajadeyda ka kor inaad igeysaanba jeclin aliraac marka iraac waxaa la yihahdaa uluwi alguluw waxaa kaloo nabiga sal l slam ibnu cabaas uu ka werinaa iyaakum walguluwa fi ddiin iska ilaaliya yani waxaan idin kala digayaa idinka iyo walguluwa fi ddiin diinka oo lagu xadgudbo nooc kasta oo ay ahaataan marka dadka qaar waxay yidhaahdaan si kastoo nebiga loo ammaano maba lagu xadgudbi karaa ay kuleeyihin shubhay la imaanayan si kastoo nebi maxamed loo ammaanay yaaba ammaantiisa gaari kara ay kuleeyihin waay muxuu uleeyahay yaa lagu xadgudbin marka hadiiba aan lagu xadgudbi karin isaga muxuu uleeyahay nebiga sala allahu alayh ali wasalam yaa laigu xadgudbin axaadiistii marka macno baatina in laga soo saara ma aha bal ninkii hadda yihahda nebigu waa ilaahay mus soo kuma xadgudbin rasuulka sal llahu alayh ali wasalam waa ku xadgudbay xilligiisiina waa jirtay dadku xadgudbay ee uu ka celiyey sida naagtii tiri wafiina nabiyun yaclamu maa fii qadin annaga waxaa nagu jira nebi berri wax dhacaayo og mayo laa yaclamu maa fii qadin ila allah ilaahay maana cid kaloo berri waxa dhacaayo taqaan ma laha waa ka celiyey rasuulka sal l salam ya khayr yaa khayranaa wabna khayrina yaa sayidana wabna sayidina wuxuu yihi qulu ma taquluun aw bacda ma taquluun walaa yastajriyanakum shayaan sayid huwa allah saasuu yihi nabi sal l slam waa badan tahay marka axaadiista kusoo aroortay baabkaas in marka nebiga addoonnimo in la dhaafiyana ma aha rasuulnimo in laga hoos mariyana ma aha rasuulnimo in laga hoos mariya ma banaana addoonnimadiina in la dhaafiyo ma banaano addoonnimo haddii la dhaafiyo rabbinimu tegaan ayb marka idrahaasna waa diiday rasuulka alayh salatu slam in lagu xadgudbo marka dadka qaarkood aaday ugu xadgudbaan ilaa ay gaarsiinayaan waxyaaba nebiga uusan yani oo aanu lahaynba low naasaba qadarahu aayaatuhu cidaman xayasmu xina yudcaa daarika rimani yani heer ay gaarsiiyeen nebiga mucjizaadkii la siiyey asaga maba isku dhigmaan ba qur-aanka iyo nebigu munaasabba iskumaba ah nebigaa ka sharaaf badan inay heerkaas ay gaarsiiyeen qur-aankii oo kalaamka ilaahay ah inay yiraahdaan nebigii oo makhluuq ah ayaa nebigii oo makhluuq ah fadli badan saas inay dhahaan iyo gaarsiiyey iyo waxyaaba tira ilaaha qaarkood dacmad dacadhu nasaara fii nabiyihim waxkum bimaashiita madxun fiihi waxtakim wixii nasaara ay nebigooda dheheen ha dhihin adiga nebi maxamed waa ilaahay ha dhihin inta kale laakin wax allaala waxaa doonta dheh taasna waa idraagii laftirkeedii marka buusiri meelo badan bu idraag ayuu ku sameeyey iraag ayb so ma garan buusirina nin hadda cilmi lagu sheego oo dabaqaat ulculamaa ku jira ma aha taa in la ogaado wa dadka qaara waxay ku qaldaan buusiriga kale oo misbaaxu zajaajaha iskale nacam almisbaaxu zajaja fi aadi fi zawaaidi fi zawaaid ibni maaja ninkaa iskale haasaga muxadis waaye magac un bay wadaagaan nisbaday wadaagaane isku wakti xataa ma ahayn isku wakti xataa ma aysan ahayn waxaa kaloo kamida ah dadka aada yani guluwi samaynayo yuusuf nabhani yuusuf nabhani ninka iskale daybat alqara waxaa kaloo leeyahay tii kale shawaahid lxaq shawaahid lxaq fi istiqaasati sayid lkhalqi istigaafada ku banayna ninkaasna waxaa aada marka uga hadlay iyo dalaalaadkiisa aada u bayaaniyey alcalaama maxamuud shukri alusi kitaabkiisa la yiraahdo gaayat alamani fi radd cala nabhani nabhani marka mar dhow uu soo gaaray xilligii wuxuu ahaa weliba asagao nin diin badan yaqaan ma ahayn qaaliyo wuxuu u ahaa maxkamadihii faransiiska uu joogi jiray markii uu faransiisku markuu qudus iyo dhulkaas sham lubnaan markuu qabsaday dhulkaas uu haystay ee uu ka telinayo goor waktigii dhawaa lubnaan markuu ka telinayo faransiiska ninka yani wuxuu ahaa maxkamadaha faransiiska ujoogo ahaa nimankaan iyo marka nimankan iyo kufaar iyo adnaabiga kufaar marna kalama tagaan waa isku dhex jiraan waa isleeyihin waa islidalika tawxiidki haddii la sheego intaasoo dhan waa alqaab shaneeca intay dadka u bixiyaan waxay leeyihin wahaabiyadu saas waay wahaabiyadu wahaabiyadu waxaana layska ammaanaa gaalo diinta hadday haddaad diin leedahay nimaadaa gaaladii aada u ammaanay wahaadiye aada u garatidba inay bidco yihiin xataa leesh gaalada lo uga fadilee dad muslimiina inaa marka isagoo kitaabkaasu marka qoray zamankaana de raayada waxaa u waday maxamed zaahid alkowtary iyo haddana xasan saqaafa kaas hadda nool ayaa aada waxaan u nashriyo iyo maxmuud saciid almamduux mid la yihaha iyo nin kaloo isaga cali ljifri layiraa oo qanaadka meelahan imaaraadka iyo wax ka sheeg sheego iyagaa hadda calanka u wado waxaan eh, istiaasadan istiaasi bikayrillahi iyo iqraa nebiga xadgudub lagu sameeyo iyo iyaga waa hadda wa calamo marka qofku qof walbo wax akriyo ama qof kasta wax sheega inuu iska dhegaysta ma adiladii iyo wixii uu inuu bal isaguna inuu waxbarto inuu isku dayo caqligiisana inuu isticmaalo waa garan karaa haddii ilaahay ou tawfiiq waafajina waxadara alummata can iraa'ihi buu uga digay xadgudubkiisa faqarahu ibliisu baa kadiyey oo dagay biistijraa'ihi ayuu ku dagay yani baadiyeyntiisa ama biistijraa'ihi biistihwaa'ihi nusakda qaar inay dhigaan laga yaaba biistihwaa'ihi yani hawagelin tiisuu ku dhahay iyo baadiyiintiisa fakhaalafuuhu way khilaafeen nabig fakhaalafuu way khilaafeen hu nabigay khilaafeen jahratan si cad ay u khilaafeen banaanka taala wartakabuu way koreen maabay koreen shay qad nahaa canhu oo reebay xaggiisa walam yajtanibuu kamana dheeraanin wixii nebigu ayay khilaafeen wixii nabiga reebayna koreen bal diinay ka dhigteen bal waxaa kasii daran walaa-i baraa-i ka ratibeen bal ilaa ay yidhaahdaan qofkii aan saan dhihin oo nebiga ku xadgudbin iqraaga aan sameynayna qofkaan sameynin u liiday ninka nebiga liidana waa gaal waa ibliis unbaa sii sii kaxayna fandur fiiri buu yii ilayhim kuwaa fiiri buu yii xaggooda qad halow way xadgudbeen wazaaduu way kordhiyeen nabiga intii nebiga ou lahaa waa ka ziyaadiyeen wa rafacuu way kor yeeleen binaaha warafacuu way kor yeeleen binaahaa qubuurta dhismaheeda washaadu wayna adkeeyeen bishiidi bay ku adkeeyeen yani waay ku shaadu way adkeeyeen bishiidi bay ku adkeeyeen dhismayaal dhaadheer wal aajuri iyo dhoob aajurka waa dhoobka la dubay ay ku adkeeyeen bishiidi waxaa kaloo la dhihi karaa ay nuuradda bishiidi nuurad iyo walaajuri iyo dhoob la dubay buluketig oo kale walaxjaari iyo dhagaxyo laasiyamaa kumaba sii jirto in fii hadihi lacsaari waktiyadan waktiyadan maba kusii jirto sida qubuuraha loo dhisay oo nebiga warkiisa intay ka tageen ayay qubuurihoodi iska dhisteen markaasay quruxda ka badiyeen meeshaas marka aakhira maba lagu soo xasuusan karaba qubuurta qaarkood wadamada qaarkood qubuuraha inta nalal lagu xiray markaasaa nalalkaasaa ka ifo habeenkii qofka markau maraayo agagaarkaas waxau isleeyahay magaaladan quruxda badan maxay tahay adduunya ku xusuusana aakhirana ku xusuusa iska daaya qubuurta inaan la dhisinna wax loogu talagalay waxay tahay imaamu shaafici wuxuu yihi liana alqabra bayt lbilaad qabrigu waa meel baaba o waxaa la rabaa qofkaan inuu ogaado baaba-as inuu u dambey doono laakiin marka la muunadeeyo la dhiso quruxdii laga badiyo sawiro lagu dhejiyo qaarkood sawirad dadki dadka ku duugan sawiradooda ku dhegay iyo taariikhdooda ayaa lagu qoraa nasallah asalaam walilqanaadiili calayha awqaduu wakam liwaain fawqahaa qad caqaduu walilqanaadiili waawqaduu walilqanaadiili waawqaduu way huriyeen oo way shideen oo way yani isdaareen caleyhaa qubuurta korkeeda lilqanaadiili ayay u daareen qanaadiil qanaadiil waxaa weya waa faynuus iyo lal iyo waxaa wa kam liwaain wa kam badanaa liwaain in calan qad caqaduu ay gunteen fawqahaa qubuurta korkeeda badanaa buu yihi marka calan badana oo ay gunteen qubuuraha korkooda ay ka taageen calamadaas qubuuruhu aaday uga taagan yihiin maa min qabrin ilaa calana qaala calankaba diin u haysta calankaasi waxaan ujeeda calanka duruqdu iyagu dariiqo walba calan gaaray sameysa ay leedahay taqaanaan dariiqool baa calan ay leedahay calankaas marka waxbay ku qortaa qaarkood tawxiidkii laa ilaha illa llah maxamedun rasuulullah wax kale kusii daraan sheekh cabdilqaadir sheelilah uweys axmed waliyallah waxaasi ku qoraan mararka qaar nin marka sheekh ah oo da-diisu weyn tahay wuxuu ii sheegay xilliyada qaar yani iyaga laftirkooda waqtiyada gumaysiga ayaa duruqdaas dariiqo kamida ayaa qaalinimada iyo diinta iyagaa loo cayinay idinkaa diinta mas-uulka ah markaasi waxay yidhaahdeen dariiqo kale oo calan taagi karto ama calan tolo karto ma jirtay markaasaa waxaa dhacday marka dood iyo isdagaal gaalkiia marka loo tegey gaalkii talyaaniga ahaa loo tegey dacwaa loogu tegay qoladaan inaga calankii noo diiday inaan calan taagino idinku ma run ahaa qaaligii wuxuu waa sax u ahay maxaa dhaca inaga keliya calan taagi karno inaga dariiqadaas annaga waayo dariiqadan kale waa bidco waxbay ku jirtaa saas markaasaa kii kalena uu yihi calan calan waa qori ul ulma naloo diidan yahay annaga ulma qaada karna calan wuxuu ka koobnaa maro iyo ul iyo tawxiid lagu qoray tawxiidkii maa naloo diidan mase maradaa naloo diidan yahay mase usha midnana idinma diidan samaysta si adinkana samay idinkana samaysta rabshada kala daaya <laughs> yani ummad dhanoo islaam sheeganayso saas gaal ugu taxaakumaysa ka waran allahu mustacaan wakam liwaa-in calan badanaa qad cataduu ay gunteen fawqahaa qubuurahaas korkooda idaacatlmaalna waa ku jirtaa masalan sheekha markii ziyaaradii kontonaad konton guuradii ziyaaradiisa markay kasoo wareegato konton calanaa la suraa oo mara waaweyn lacagaa lagu dhuminaa waxaasoo dhan wax laga faa-iidayo malaha idaacatlmaal iyo wixii nabiga ka dhigay caleyhi salaatu wasalaam yaa isku wadaa wanasabu laclaama waraayaati waraayaati fasatanuu bilacwami rufaati bal naxaruu fii sawaaxiha alnaxaa'iri ficla ulitafiibi waalbaxaa'iri wanasabuu waxay taageen alaclaama bay taageen calamadii waraayaati iyo calamadii waa isku macno wafatanuu waxay ku fitnoomeen bilacdumi lafihi alrufaati baadiyoobay lafa baaliyoobay baaba ay ku fidnoobeen ilaa qofka maqbuurkee duwan ciiday ku darmayan mogta bal naxaruu way gowraceen fii fii maxaa idin qoran fii sawaaxihaa fii sawaaxihaa yani saa barxadaheeda qubuuraha barxadooda jamcu saaxatin fii sawaaxihaa barxadaheeda qubuuraha barxadaheeda iyo waxay ku gowraceen annaxaa-iri wixii la gowracayay ku gowraceen xoolo la gowraco ficla ulitayiibi ficla ulitasyiibi yani facaluu waxay sameeyeen ficla ulitasyiibi bay sameeyeen dadkii xoolaha iska dayi jiray oo asnaamta u dayi jiray walbaxaairi ahlulbaxaair maa jacala lahu min baxiirati walaa saa'ibatin iyo wixii mushrikiin samey jirtay sameeyeen w qubuurihii bay ku gowraceen xoolihii iyadana way yeeleen dadku saas xoolaha la qaadaa neefkan shiiqaasaa neefkan aan aan ugu talagalay siyaaradiisii uu kuleeyahay xoolihii baa la wadaa qabrigii baa la geynaa barxadihii baa marka halkaas oo marka waxay ka dhigan sidii mino camal nacam uma maxiluhaa ila lbeyt alcatiiq oo kale nacam halkaasay ku gowracayaan marka waaa barxadahaasay marka ku karsanayaan kaanama mino iyo xaj inaad joogtid aad moodaa qaarkood waltamasu lxaajaati min mawtaahum waitakaduu ilaahahum hawaahum waltanasuu way goobeen oo way dalbeen alxaajaati danaha min mawtaahum kuwooda dhintay bay ka dooneen waittakhaduu waxay ka dhigteen ilaahahum macbuudkoodana hawaahum hawadooday ka dhigteen waxa allaal waxay iyaga jecel yihiin ay ilaah ka dhigteen ay iska caabudayaan macnaha waxaa waya ara-aytu man ittakada ilaahahu hawaahu da adi waxaad jeceshaha aada cibaado ka dhigato waa hawadaana ilaah ku قد سادهم إبليس في فخاخه bal بعضهم قد سار min أفراقه qad saadahum ibliisu ibliis ayaa ugaartay qad saadahum waxaa ugaartay ibliisu ibliis ayaa ayaa ugaartay fii sikaaqihi daban dabinkiisa ku ugaartay ibliis dabinkii oo u dhigtay ayuu ku ugaartay markaas usoo galeen waxaa ku dhawoodeen walaqad sadaqa calayhim ibliisu danahu fatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin ibliis maladii uga run sheegay maladiisi maxay ahayd inuu dadkan agsarkooda u baadiyey doono waa ka run sheegay maanta hadaad aragta dadka waxay sameynayeen wuxuu yihi marka qad saadahum ibliisu ibliis ayaa ugaartay fii sikaaqihi buu ku ugaartay shabakadihiisii iyo dabinadiisii qoolkiisii bal iska badaaye bacduhum qaarkood qad saara wuxuu ahaadayna min afraaqihi ibliis boojaanihiisuu ahaaday afraaq waxaa la yihahdaa marka chikinka yarka chikinku markuu yaryahay digaaga yaryaraa la yihahda afraaq marka wuxuu leeyahay nin afraaqigi ayuu noqday saasay noqdeen qaarkood qaarkood ibliiskii bay u shaqeeyaan way kuwa ibliiska ushaqeeya marka kuwa dacwadaas faafiya oo intaas maanta dhan kutubo akrinaa waa dadaala wuxuu u dadaala inuu kutubtaas kasoo saaro qabri waa la dhisi karaa waa la dawaafi karaa waa la weydiisa karaa intaasuu maanta dhan raadina buqyadiisa intaas waa marka waa jundi ibliis huwa laa yashcur isoogeyna laga yaab waa ibnu carabi oo kale hadalkiisa hadalkiisa oo kale waay markuu yiri wakuntu mra'an min jundi ibliisa waa marka mararka qaar waxaa laga yaaba inuu kasii dallacado ou noqdo yani ibliis weyn inuu noqdo wakuntu mra-an min jundi ibliisa fartaqaa biyalxaalu xataa saara ibliisu min jundihi awal waxaan ahaay yii imra-an min jundi ibliis nin kamida ibliis junuudiisa fartaqaa biyalxaalu xaaladii baa wuxuu yihi kor ila aaday markaasu wuxuu yihi xataa saara ibliisu min jundi jeer ibliis oo aniga jundigayga soo galay waxaas dhan ibnu carabiyaa dhahay ibnu carabigaas hadda fusuuska iyo futuuxaat almakiya iyo waa kutub yani aan laga taaba karin dadkan qubuura hadda ku fidnaysan ninka hadda kutubta ay waxaas ku yaalaan lagama taaba karin alfutuuxaat almakiya waa kitaabka uu yihi imaamu dahabi in lam yakun maa fi lfutuuxaati kufrun falaysa fi dunya kufrun kitaabkaas waxaa ku yaala daysa gaalnimo ahayn adduunka gaalnimo ma jirto wuxuu yihi marka bal bacduhm qad saara min afraaqihi yadcuu ilaa cibaadati alawtaani bilmaali wاlnafsi wabillisaani yadcuu wuu u yeeraya annaasa dadku u yeeraya ilaa cibaadati alawthaani asnaamta caabudidooda ayuu ugu yeerayaa bilmaali maalkiisa ugu yeeraya wanafsibu ugu yeeraya naftiisi wabillisaani carabka ugu yeera shaqadaasu marka u wadaa falaysa shicrii man abaaxa dalik waawrata alummata fi lmahaalik fayaa shadiida qawli walincaami ilayka nashkuu mixnata islaami